gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran miyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran gees harsadaygobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor la ysku daray lama kala garto kala mana gurmaan intimaha habeen qof xidhaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan la garan dadku kala go'iyo bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ee aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa khamiis jimca ayaa soo gelaysa waa saddex iyo labaatanka bisha februaari sanadku waa qodobbada u waaweyn ee barnaamijkeenna xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka a ah shaqadii duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha dancaddi ee muqdisho oo maanta xakad gashay kadib khilaaf soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya oo keentay sidoo kale inuu iscasilo wasiir duulihii wasaaraddaas waxaan eegi doonaa khilaafka jira iyo dhinacyada uu saameeyey sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan shan iyo labaatanka bishan waxay guddiga doorashooyinka muqdisho ku qaban doonaan doorashada kursiga hoob siddeetan iyo lix oo horey ugu soo baxay fahdi asiin balse la laalay natiijadiisii musharaxiinta u taagan inay u tartamaan hadda qaarkood waxay ka cabanayaan in laga hor istaagay doorashada oo kursiga loo xiray shaqsi gaara xataa waxaa nalaga qaaday xuquuqda muwaadinnimada oo ah muwaadinka xaq wuxuu leeyahay inuu maxaanku raday waxna doorto lana doorto waxaa lagu tuntay sharciga waxaa lagu tuntay wax kasta oo sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan taliska ciidanka xoogga waxa ay sheegeen in dagaal ka dhacay gobolka mudug ay ku dileen meel ka tirsan shabaab oo lagu aarguday dhaawacyadii kooxda macawisley ee toddobaadkan lagu weeraray muqdisho ciidanka booliiska soomaaliyana waxay sheegeen inay qabteen rag ka tirsan shabaab oo watay gaadiid ay saarnaayeen walxaqarxa qoys sheegay in wiil muddo laba bilood ah u xiran yahay ciidamo ka tirsan dowladdu waxay baaq u dareen madaxda ugu sarraysa dalka sidoo kale waxaan eegi doonaa ciyaarta u dhexaysa kooxaha manchester united iyo barcelona ee koobka yurub liiga oo goordhow soo geli doonta qodobadaas iyo nagu soo kordha xubaynteena kalamaan iyo gabagabada waad maqli doontaan faarax qorshe ee farsameynaya waa mar kaliya xog waraysi k n n qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan godingodin ku taalo gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay mar kale habiy wanaagsan barnaamijkeena xog waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa maanta waxaa hakad galay shaqadii duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha dancadde ee muqdisho arintan ayaana la xidhiirta khilaaf soo kala dhex galay mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya khilaafkanna waxa uu keenay inuu iscasilo wasiir dowlihii wasaaraddaas maxamed caanano marka hore waraaqad ka soo baxday wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya fardowso cismaan cigaal ayaa waxaa lagu sheegay iyadoo la ilaalinayo maamulka badqabka iyo amniga garoonka diyaaradaha dancadda ee muqdisho ayna soo noqnoqdeen cabashooyin ka yimi shirkadihii horey u keeni jiray shidaalka diyaaradaha ee garoonka caalamiga dancadde in la faray shirkadda brime aviation vowl yiraahdo in laga bilaabo bisha februaayo kow iyo labaatankeedii oo aan kasoo gudubnay inay joojiso shidaalka ay siiso waa diyaaradaha adeegsada garoonka aadan cadde waxaana la faray hay-adaha ogeysiiska koley waraaqadaasi in ay fuliyaan dhammaan awaamirta lasoo saaray markii waraaqadaasi ay soo baxday kadib waxaa xigtay waraaqad uu soo saaray wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cali cumar cananuug wuxuuna waraaqadaasi ku sheegay iyadoo la tixgelinayo muhiimadda iyo shaqada baaxadda leh ee shirkadda prime aviation eh, in ay u haysato diyaaradaha iyo sidoo kale habsami socodka howlaha garoonka aadan cadde fasax waxaana shirkadaasi la faray in loo fasaxay bixinta shidaalka diyaaradaha adeegsada garoonka aadan cadde ee muqdisho sidoo kale waxaa lagu wargeliyay waraaqadan wasiir dowlaha ka soo baxday hay-adaha ogeysiiska u leh waraaqadaasi inay gacan ku siiyaan shirkada prime aviation gudashada waajibaadkeeda khilaafka ayaa sii xoogaysay markaas waxaana ugu dambeyn ay keentay inuu iscasilo wasiir dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cali cumar caananuug waxaana la sheegay in hakad ay gashay shaqadii duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha adancaddi ee muqdisho oo diyaaradaha qaarkood shidaal loo waayey war soo baxay guddiga maamulka hay-adaha duulista soomaaliya waxaa la faray maareeyaha hay-adda duulista rayidka inuu joojiyo iskudayada lagu burburinayo jiritaanka hay-adda sidoo kale madax banaanadeeda iyada oo lagu bedelanayo shuruucda iyo sidoo kale qaab dhismeedka hay kadib markii wasiirka gaadiidka iyo duulista rayidka ay u magacaawday sida lagu sheegay waraaqadaasi agaasima cusub sidoo kale waxaa jira waraaqad ka soo baxday maamulka garoonka diyaaradaha dancadda ee muqdisho oo lagu beeniyey in maanta ay hakad uu galay shaqadii dulimaadyada ee garoonka diyaaradaha dancadde ee muqdisho bal markaan haddii dhegeystayaal aan eegno shan iyo labaatanka bishan oo maalinta sabtida ah ku beegan waxa ay guddiga kumeel gaarka ee qabashada doorashada kuraasta ka bannaan golaha shacabku ay shaaciyeen in kursiga tirsigiisa uu yahay hoob siddeetan iyo lix la qaban doono doorashadiisa kursigan oo markii hore kusoo baxay agaasimihii nisa fahad yaasiin xaji daahir loona diiday markii danbe ayaa doorashada kursigan lagu qaban doonaa magaalada muqdisho kadib markii laga soo wareejiyey deegaan doorashadiisa oo ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hadaba qaar ka mid a ah musharaxiintii u taagnayd kursiga inay u tartamaan ayaa sheegaya in loo diiday in isdiiwaan geliyaan waxaan caawa la hadalnay khaalid maxamed gaabane oo ka mid a ah musharaxiintaasi wuxuuna madaxda ugu sareysa dowladdu uu u diray baaq ku aadan inay wax ka qabato arrintan waa wax xusan waaye kursigaan markiisi hore aldanu maxaan ku araa ku baxay furistaag oo waxaa jirta doorashada oo lagu sameeya hareeg gaar ahaan tiina waxaa waaye sidii ay loo rag waxba uma dhicin laakiin haddana waxa oo isla cajiibka isla sidii oo kale ayaa haddana dhacday oo waxaa laga hor istaagay maanta oo ahayd inaan geeyo soo qaato shahaadada documentiga laiga baahan yahay iyo lacagaha certificationka aan sameeyo isla sidii oo kale ayaa laiga hor istaagay guddiga doorashooyinkii waxawaaye teleefonada waa nooga soo jawaabi waaye meesha ay deganaayeen waa tagnay ciidamaa noo soo baxay maadaama ay ahayd meel brivate ah oo ay deganaayeen amarna waxaana lagu siiyey inaan meesha ka tagno oo aan ka dhaqaaqno wax dad idan qaabilaysana ma jirto marka waa boob iyo boob kala waaye madaxdii hore wixii lagu eedeynayey ayay madaxda hadda qaranka hadda joogtana iyagana ay sameeyeen waxba isma isma dhaamaan marka kii daarta soo galay iyo kii baxayba waa isku mid marka waa sidaas xaalada kursigaas eh, haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan eh, sida kii hore aan oga tabatarno kale aan oga tabategi doono aan soo celin doono aana kusoo sumi doono ciddii xaqa u lahayd ma martee dhammaan shuruudii la iskaga baahnaa eh, musharaxnimada ee aad kursigan ugu tartami lahaydeen Ah, eh, shuruudaha madaxnimada to waxaa ka horeysa marka ugu horeysa in lagu qaabilo oo guddiga ay ku arkaan eh, eh, lagaa gudoomo documentiga waxaaba naloo diidayba marka ugu horeysaba inaan qaabilnoba ama aan la kulanno guddigii gobolgaarka ah ee doorashooyinka yaa diidaya guddiga naftirkooda telefoonna nagama qaban xarunta markaa tagnay waana laga hor istaagay si aan ugu gudbino applicationeena maclusiyada codsiga doorashada iyo shuruudaha nalaga raba si aan u gudbino tiradiina imaysay ahayd musharixiinta waxaan ahay shan musharaxaan ahay waxa aan tagnay shanteen musharaxba waa nala celiyey haye eh, musharaxiinta qaarkoodna waxay aadeen eh, maxaan ku rahdaa xarunta dardaarinta c i d da iyagana waxaa lagu yidhi Eh, wardaas waxaa amar ka soo baxay madaxda laga sarrayso laydinma ogolo in laydin siiyo eh, warqada eh, dambibaarista waaya ma laydiin cadeeyey sababta laydingugu diidan yahay in waraaqada dib la-aanta laydin siiyo iyo weliba <laughs> sababoo loo sheega ma jirtay sababta waa iska sabab siyaasadeed ah oo inaanan maxaan ku radaa tartankaas aanan kala qaybgelin musharax ay dowladda wadatay oo iyada ay jeclayd inuu tartankaasi uu ku soo baxo marka ayagoo cabsi ka qabahay haddii lala farsamo inay suurtagal tahay inuu codkiisa waayo ayay waxay go'aansadeen in ay u sameeyaan sifar goob ah oo lamid ah midii balweyne ka dhacday taasaaba rooneedu ugu yaraan waxaaba la geeyba meeshii deegaan doorashadiisii hadda kan waxaa waaye deegaan doorashadiisina waa laga bedelay sidiisina waa lagu sameeyey sababta loo celiya ma la oo magaalada beledweyne sababta laga soo raray oo muqdisho loo keenay musharixiinta madinala sheegay markii laga soo tago in laga horsaagay inaad isdiiwan gelisaan wax xuquuq ah oo xataa waxaana laga qaaday xuquuqda muwaadinnimada oo ah muwaadinka xaq wuxuu leeyahay eh, inuu maxaanku rahday waxna doorto lana doorto waxaa lagu tuntay sharciga waxaa lagu tuntay wax kasta oo maxaan ku rahdaa qiyamka iyo akhlaaqda iyo waxa wanaagsan ay ogoleedaan nalaga hor istaage marka wax wax isu sababaynaa iyo wax wax kuu sheegaya ma jirto waa awood waxaawaay waa ku takrifal waa ninja daro dulmi waxaasoo dhan waxaawaay madaxda qaranka ayaa raalli ooga ah guddiga doorashooyinka inay saa sameeya guddiga doorashada markii laga soo tago beesha aad kursigan doonaysaan inaad ku matashaan waxay leedahay odayaal dhaqan marka mala xiriirteen oo arrimahan ma kala hadasheen dadkeena ku kalsoonahay odaashana ku kalsoona dadkeena ku kalsoonahay hadday codka la siiyaanna waxa waaye waa u mahadcelinaynaa haddaysan la siininna waa u mahadcelinayna laba jeero sababtoo ah haddayna yidhahdeen shaqadana ma qalantaan waa inaan aqbalnaa sababtooda wax loo doortada saas ah waana weydiisanay waxayna noo rajo ka qabnay inay codkeena siin doonaan codkii maarata la dooran doonaan laakiin mushkilada jirta waxaa waaye dowladdii ayaa kala dhex gashay nidaamka doorashada maxaankuaday ku samaysay sharci daro iyo cadaalad daro marka xataa ma naqaano xitaa ergada inay erga saxa yihiin inaysan sax ahayn inay dadkii kursigan iska lahaa inay yihiin inaysan ahayn wax hor waxaalo mahayn sababtoo ah xuquuqda hore baa nalaga hor istaagayba shalay labaatanka bishanaa laqama rabaa doorashada kursigan marka rajo ma idiin muuqataa oo aad kaga qayb qaadan kartaa tartanka kursiga Eh, madaxda dalkay ku xiran tahay anaga fariimo kala duwana gaarsiino u sheegnay inaanan xuquuqdeena lagu tumanin marka eh, laakiin sida muuqato waxaa jira kutalagal rasmi ah eh, khamiis ayaa laleeyahay shaqaa la qabtay maalin jimco ah oo maalin shaqa aan ahayn alaleeyahay shaqada la qabanaya sabtidana waxaawaay waxaa laleeyihi waxaa dhacaysa doorashada maanta oo aan ahayd inaan anagana shahaadada qaadano iyo shahaadada tartanka ah waa naloo diida waa nalaga hor istaagay in nala qaadilo oo naloo sheegay xitaa soomta xitaa waa naloo diida markii lagu celiyey noo soo baxeen waxaa lagu meesha ka dhaqaaqa hadalkaaga ku jirta in madaxda ugu saraysa dalka inaad cabashadan u gudbiseen ma inoo tilmaami kartaa qof gaara oo aad la hadasheen oo arrintiin aad wargeliseen maya fursad anaga saasoo maana helin waxaan u marsiinay idaacadahaan u marsiinay telefishinadaan u marsiinay ra wasaaraha inaan ka codsanayno inuu naqaabilo in uu naga wareysto nidaamka doorashada cidda uu doorashada u qabanayana aan anaga nahay laakiin nagama soo jawaabin fursad kale oo aan madaxda ku qaabili karnana ma haysano access uma lihin cid nagu xiriiraysa ma hayno waxaan nahay un dad xuquuqdooda lagu tumanaayo oo madaxda dalkana ay maxaanku rahday sida muuqata ay raalli ka yihiin intaas nala yeelo insha allahu laakiin cid eh, kasta oo dulmi samayso waxaa hubaal ah in ay in dulmigaas laga cari doono in allaha la yumli lizaalim xataa idaa akhadahu lam yuflis ilaahay qofka daalimka ah wuu u seeta dheereeya wuu sugaa laakiin marka uu qabto mabaxsado si fiicanaaba shaqada oga qabtaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa qof kasta oo dulmi sameeyey in isagana laga abaalmarin doono laga jaajin doono waxaa idiin qorshaysan marka haddii mar aad leedahay tartankii inaan galna waa nagala hor istaagay oo isdiiwaangelintii guddigii waa nagalaga soo celiyey halka ay ku shaqaynaayeen qorshihiina muxuu yahay oo xiga wallaahi qorsheena wuxuu yahay si kastoo sharci ah oon xuquuqdeena ku heli doona ayaan samaynaynaa waxaan la tashanaynaa oo la kaashanaynaa qareenadeenna tillaabooyinka sharciga ee noo furan ayaan isticmaali doonaa sidoo kale waxaan u ah, gudbin doonaa annagoo oo marayno sifa sharciga ah ee guddoonka baarlamaanka warqadii uu soo saaray oo aan la fulinin maxkamaddana waan tegi doonaa iyadana inaan dacwo geyno aan maxaa hortaaye maxkamadda sare inaan inaan inaan dacwadeena gudbisano intaan cadaalad ka meel kasta oo ay suurtagal tahay inaan cadaalad ka karno ayaan cadaalad ka raadinayna insha allahu ilaahayga caadilkaana isagana waan rajaan ka qabnaa inuu nagu kaalmeeyo inaan xaqeenna iyo cadaaladeenna aan helno ma waxaa jira musharax gaara oo tuhn idinkaga jiro o aad isleedihiin isagaa kursiga si gaara ah lagu xiray a ah, musharax gaaraha jiro oo ay dowladda wadato oo kooxda eh, eh, dowladda ka tirsan eh, gaar ahaan xisbiga xasan sheekh sheekhooda u ah Eh, ayaa ayaa lagu abaalmariyey in dadka loo boobo maxaad kala jeedaa sheekooda u ah, ah waxaa waaye wax sheekhu u yahay ah, sheekhu u yahay ah, wuxuu u fadwoodaa arrimaha diinta oga fadwadaa fadwadaasaana hadda waxay tilmaamaysaa eh, fadwooyinka la bixiya waxaa kamid qaraabada la boobi karo dee dad qaraabada oo ehelkaaga oo musharaxiin oo tartamaayo in loo diido in loo diidi karo oo laga hor istaagi karo xuquuqdaas inay tahay fatwo diineed oo diinahaan looga dhigay maadaama sheekhi uu yahay sheekii sheekhii eh, jamaacada iyo sheekhii kooxda waa kuma qofka ka hadlays waa ninka dee ah, ah, maanta shahaadada la siiyey waxaa la yidhahdaa doctor maxamed xaaji axmed aa la yidhahdaa sidoo kale wuxuu ka tirsan yahay eh, eh, guddiga culimmada ayuu ka tirsan yahay oo ku jiraa saas darteed ayaa loo khasbay in qaraabadiisa loo jajoogo doorashadii hore ee kursigaana ee kusoo baxay fahad yaasiin waa ku jirtay musharaxiintii doonayay inay u tartamaan oo laga hor istaagay doorashada haddana waa ku jirtaa musharaxiinta laga hor istaagay maxaa is leeda adiga si gaara ah lagu beegsanaya wallaahi niyo waa ma garanayo waa un dee madaxda soomaaliyeed oo un dulmiga maxaan ku rahday ka caada yeeshay dulmi wax wax sabab kale ma garan karo waa un madaxda soomaaliyeed oo ah midba kii meesha yimaadaba dulmi iyo iyo iyo iyo iyo iyo waxaan loo baahnayn oo aan dowladnimada ay ku soconaynin iyo nin tooxsi iyo nin jeclaysi ah, madaxdaa qof iska jeclaanaysa qofkii ay jeclaadeen ayaa rabaa inay meesha geeyaan ayagoo u maraaya nidaam cadaalad darro dulmi ah ee sabab kaloo aan ogahay ma jirto marka waxba isma dhaamaan waxba isma dooriyaan guddigii doorashooyinka xilligaas jiray iyo kuwa haddaan ah waxba isma dooriyaan madaxweyne xasan sheekh hadda joogo iyo madaxweyne maxaa cabdulahi farmaajo meesha ka baxay waa isku mid waxba isma dhaamaan madaxda soomaaliyeed waxaan leeyahay eh, laba laba aragtiyo caan laga haayaa ra wasaaraha iyo madaxweynaha ra-iisul wasaarahana laga haayaa eh, inta uusan eh, marka uu siyaasada soo galaya inuu yidhi siyaasadda waxaan rabaa inaan ku galo oo micnaheedu yahay inaan ka cadaalad faraan rabaa Eh, inuu eh, qorshahaasi oo hore u ballan qaado inuu fuliyo midda labaadna waxaa waaye madaxweyne xasan sheikh wuxuu aaminsan yahay waddankani in nidaamka dimuqraadiyadda doorashada ah laga hirgeliyo ayadina waxa waaye waa lagu tuntay marka aragtida ay siyaasadda ayaga ka sheegayeen afkooda inay fuliyaan wax kalo oo aan u baahanaa ma jirto waa cadaaladda iyo nidaam dimuqraadi oo saxoo laysu doorto eh, dadkana la siiyo xorriyadooda kaasina dhegeystayaal wuxu uu ahaa khaalid maxamed gaabane oo ah musharax u taagan kursiga hoob siddeetan iyo lix oo doorashadiisu la filayo in la qabto shan iyo labaatanka bishan oo sabtida ku beegan oo sheegayay in isaga iyo musharaxiin kale maanta laga hor istaagay inay isdiiwaan geliyaan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran dinac qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba harsaday biyogal webi goor laysku daray lama kala gato kala mana durmaan taliska ciidanka xoogga waxa ay sheegeen in dagaal ka dhacay gobolka mudug ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo tiradooda ay ku sheegeen ilaa soddon dagaalkan ayaa wuxuu ka dhacay deegaan hoostaga amba ka tirsan gobolka mudug taliyaha lugta ee ciidanka xoogga oo maanta hadlay waxa uu sheegay in dagaalkii ka dhacay maanta gobolka mudug lagu aargudayey dhaawacyadii kooxda macawisleeda ee toddobaadkan muqdisho lagu weeraray howlgalkaasi waxa uu sheegay inay gacan weyn ka geysteen dadka deegaanka ee hubka u qaatay inay shabaab la dagaalamaan waxa uu xusay inuu dagaalku joogsan doonin ilaa deegaanada ay ku sugan yihiin shabaab laga saarayo ciidamada xoraynta deegaamada galmudug oo runtii inaan magacaabo mudan oo isugu jira saddex qaybood ciidanka xarar dheere kana soo jeeda baxdo iyo ciidanka deegaanka isaguna xarar dheere ee ka soo jeeda dhuusmareeb iyo ciidanka xarar dheere ee isaguna ka soo jeeda jawne si loo kala gartaan rabaa oo soomaalidu u ogaato cid walba waxtarkeeda iyo howlgalkeeda iyo dagaalkeeda iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saaka dagaal bay qaadeen dagaalkaas wuxuu waxaa loogu aargudahayey dadkii dhaawac ahaa ee ku soo dhaawacmay dagaalladii ay kula jireen khawaarijta oo xamar lagu xasuuqay iyo dhakhtarkii samafalaha ahaa oo xamar lagu dilay dhaawacaas lagu duldilay dhaawacaasaan u aaraynay ayagana allah u naxariisto ciidamadii maantay halkan ka howlgalay waxay ka hawlgaleen aagga u dhow tuulo xaaji ama buulo xaaji dhammaadka faarax aadan ilaa tuulo cadaad ilaa wadaariq ka hawlgalay waa ciidan xoog lahoo ballaaran bay ahaayeen cadowgiina halkaasaa lagu jabiyey waana loo aaray dadkii shacabka ahayo ay meeshaa ku gumaadeen oo dhaawac ahaa oo xamar ay ku gumaadeen shabaab waxaan leennahay haddii aad ummadda soomaaliyeed bahadishaan oo dhaawacyadooda iyo shacabkoodaba laysaan geesiyaashaanaa jooga naftood hurayaasha ah waa kuwa maantay waad og tihiin foolxumadii idinku dhacday iyo baqadii iyo orodkii oo aad qaadan weydeen dhaawiciinna oo maydkiinnii laydin wada duldhigay oo intaad disheen in saddex jeer ka badan laydinka dilay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa jenaraal biixi oo taliyaha ciidanka lugta dhinac kale haddii aan eegno afhayeenka booliska soomaaliya sadiiq aadan cali oo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in muqdisho ay ku qabteen xubno ka tirsan shabaab oo watay gaari ay saarnaayeen walxaqarxa waxa uu taliyuhu amba afhayeenku sheegay in howlgalka lagu soo qabtay raggan iyo gaariga ay saarnaayeen oo walxaha qarxa ay wateen laga sameeyey degmada hodan ee gobolka banaadir maanta waxaan joognaa saldhigga boliiska degmada hodan halkaas oo sida aad arkaysaan lagu soo bandhigay howlgal ciidanka booliiska soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee ciidanka booliiska soomaalida gobolka banaadir laga sameeyey degmada hodan gaar ahaan waaxda taleexa cayno shamsi howlgalkaas oo ku yimid iskaashi ciidanka booliiska soomaaliyeed aan la leenahay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir gaar ahaan shacabka degmada hodan ayaa noo saamaxay in howlgalkaas ciidanka booliisku ay gacanta ku soo dhigaan agab iyo shabakad khawaarij argagixiso ah qaqabkoodaa ka shaqaynaysay kuwaas oo sidaad arkaysaan ama hortiina lagu soo bandhigay la rabay in lagu dhibaatayo shacab soomaaliyeed oon waxba galabsan sidii horebu dhici jirtay howlgalkan oo iskaashiga ciidanka boliiska iyo hay-adaha ammaanku ay sameeyeen iyo shacabka soomaaliyeed ayaa gacanta lagu soo bandhigay ayaa gacanta lagu soo dhigay qaybo kala duwan oo agab ah kuwaas oo isugu jira sidaad indhihiinaba ku aragteen soolarka loo isticmaalo in ee la isticmaalo oo meelaha korontadu ka fogtahay gaar ahaan meelaha baadiyaha loo isticmaalo soolarkaas ayaa ku jira waxyaaba hadda ad aragteen oo hortiina lasoo bandhigaya sanifidens ama caddaymaha la rabo marag muujinta wax howlgalka lagu soo bandhiga ka mid ah sidoo kaleeta waxaa ka mid ah moobeelayaal niiclayaal ah oo ayagaba aad aragteen moobeeladaas oo xajmigooda aad u fara badan yahay islamarkaana wata dhagaha loo isticmaalo mobeeladaas niclaha ah oo weliba haddii aan u fiirino dhanka dhibaatada shacabka soomaaliyeed waxa ku haya ay yihiin qaraxyada mobeeladu waa waxa loo isticmaalo miinooyinka nuuca loo isticmaalo remuudka ama soo boodada ah ama nuuca lagu xiro oo iswacda marka mobeelkan boqolka xaba ah wuxuu aad xajmi weyn u leeyahay waxyaabaha qaraxyada shacabka soomaliyeed lagu dhibi jiray isagana sidaasoo kaleet gacanta lagu soo dhigay waxyaabaha meeshaan a ku aragteenoo lasoo bandhiga waxaa ka mida rasaasta sidaa u jeedaan ilaa labaiyo labaatan qorqore oo rasaas ak ah, ah iyo rasaas kaleeto furfur ah oo iyadana indhihiina aad ku arki kartaan waxaa kaleeto goobta lagu soo bandhigay rasaasta qoriga r b g-ga ama sabanka la yidhaahdo oo isagana eh, iyo qarxisadiisa oo dhan ilaa toddoba xaba toddoba mirood oo mid ka mida ah ay tahay duleeliso iyo qarxisadii loo isticmaalayay qorigaas r b g da sabanka aad ood ogtihiin dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku hayo ay waxba galabsanin waxaa ku jira bateriyaasha nuuca loo isticmaalo mootobajaashso ayadana sidoo kaleeto loo isticmaalo qaraxyada soo boodada ah oo iyagana goobta yaalla mexibitka meesha ku aragteena ah, tooshash ayaa ku jiray oo khawaarijtu ugu tala gasheen inay u isticmaasho si ugu dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed oon waxba ka galabsan eedaysanayaasha halkaa lagu soo bandhigay oo alaabta lala soo qabtay ayaa isugu jira ilaa sideed eedaysane oo isugu jira laba eedaysane oo xamaali ahaa oo alaabta qaadayey hal eedaysane oo ahaa gaarigii iyo gaadiidka aad soo aragteen caasigii lagu qaadi alaabtan laguna daabuli si loo geeyo ee magaalada sakow waxaa ku jiray hal wade mootada saddex lugaaleyda ah oo ayadana xamuulka lagu daabulo sidoo kaleeto waxaa ku jira saddex eedaysane oo iyaguna ahaa kuwii baqaarka iska lahaa eedaysanayaashan iyo agsiibidkan meesha lagu soo bandhigay ayaa ku yimid iskaashi ciidanka booliiska soomaaliyeed ama haydaha kale amaanka soomaaliyeed aan la leenahay shacabka soomaalida ee sharafta iyo qiimaha badan waa u mahad celinaynaa cid walba oo qayb ka noqotay in agabka noocaana gacanta lagu soo dhigo lagana hortago in lagu dhibaateeyo shacab soomaaliyeed oon waxba galabsanin sidaas daraaddeed maantay shirkeenna jaraa'id intaasuu ku egyahay wuxuu intaa dhaama waxaan ku wareejinaynaa maxkamadda awoodda u leh kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliska soomaaliya sadiiq aadan cali doodishe oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho bal markan haddii aan eegno madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi waxa uu maanta madaxtooyada maamulkaasi kulan kula qaatay safiir ku-xigeenka mareykanka ambasator tim trinkle kaasi oo maanta tegay magaalada hargeysa waxay ka wada hadleen xaaladda magaalada laascaanood waxaana kulanka lagu falanqeeyey in la dadargeliyo arrimaha ku saabsan xaqiijinta xabajoojinta magaalada laascaanood wuxuuna safiir ku-xigeenka mareykanka ambasador tim trinkil uu sheegay in muhiim ay tahay in ay nabadii magaalada laascaanood dib loo helo wuxuuna ugu baaqay ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanku inay ka dhabeeyaan xabajoojinta magaaladaasi welibana si deg dega ah gargaar magaaladaasi loo gaarsiiyo wadani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay qurba yuutuubar jooga oo qabyaalad afuufo oo waddankeenna qasaaya qiiradiisii miyaa qayladaan maqlayaa qabyaalada waa lagu qafiifaa qabyaalada waa lagu khasaaraa qaflad weeye baasoo waaba waaba qurun la jecel yahay qurbaa qof jooga qaylaadhan qarawaa wax ku qaadima qurba qof jooga qaylaadhan qarawaa wax ku wareebwansalaatalqorana wuxuu yidhi hadda ka hor ummad yahay qabyaalade hadday qaaya dhalinayso quwadda iyo itaaliya haddii qiimo lagu yeesho quruumahaba soomaaliba u qanisanaan lay wareebwantimi caddaba wuxuu yidhi qabyaaladiiyo jeer oo la naco qaadkan lagu waashay qabyo weeye soomaaliyay qiiradaadani waranna waxaan idhi quraanyada aruurtaba mar bay buluca qaadaaye qowladaha aboorkaba ka garoqoon isbiirsadaye kala qaybsanaantaa bulshada qaymaheed dila wareedhahaya waxaan quwad yeelan layn qayrkeennana gaadh gaadhi layn dunida wax la qaybsan layn qabiil lagu faana iyo qabyaalad haddaan dhignoon midnimo isla qaadane qabyaaladda waa lagu qafiifaa qabyaaladda waa lagu khasaaraa qaflad weeye baaso waaba waaba qalad la jecel yahay aryaaga booso waxaa kaloon maqli jira nin qabweyniyo nimaanuba qabin isqardoofe horaa waxaa loo yidhi khallad ninkii galo waa khasaara khandan nin hayse khayaas male abdalla waxaa kaloo la yidhi qaan weeye qaadan qurux male ha qaadan warnamiyo hortan waliba liyaabanaa dadka qurbaha qaaqdaka leo hadda qabyaalad la usubta meeliyo seedaangalaka baray wareedhaaya soomaalida qurba goobaha tagtay labay u qaybsantay qayba bulshooyinka ay u tageen bay wax ka barteen waa dadaaleen waxbay qabsadeen dadkii ay ka soo tageen iyo bulshada ay la nool yihiinba waxbay taraan oo dad faa'iida lahoo sharaf iyo karaama lah ay noqdeen qaybina noloshay ka dhacday baa la yidhi waana kuwa afar iyo labaatan saac yutuubyada ka qaaq leh qabyaaladda ay soomaaliya uga tageen oo kuway ka tageen inta ku daaleen ay naceen ayay hadda dib u soo bilaabeen interneetkaasayna ku kala qaybinaya waayaan dadkii soomaaliyeed warkaas dadkuusansaadii walibaan qoradaayanna doroob kaas intii warjaysku dhaaftaan qabyaalada waa lagu qawaafaa qabyaalada waa lagu qasaaraa qahooti weeye baaso waaba waaba qaruw la jecel yahay naw armadayow intaan garanayo way dhaaftay warwaaqlow soomaali aan qabyaalad garanayni ma jiree keebaan qabiilkiyo qarannimo quweyna gabboosow horaa loo yidhi ummad yahay ummad ummad yahay qabiilkiyo eh. qarannimadu waa laba eh. aan isqaadi karinoon eh. weligood isqabaanayn war cabdulla waxaad ka tagtay waa qoli dabliyo gaaso haddii aan la kala qarin iyaka isqarxinaye warwaaqlow somalilan waxaad u sheegtaa oo aad ka tagtay intaad ka qabataan war hooy midnimada quwe sameeyo horaa waxaa loo yidhi khasaara waa qabataa ninkii khamaar dheelo naw waar waxaa la yidhi intiisiiba daayacay kan kale dugsanaya ani igala doqonsaneed warkalemaanay war ma haysaane taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi gobolka mudug khawaariij badan baan ku laynay maanta u dambaysay waa daadsan yihiin buu yidhi maydkoodu waxaanna ugu aarnay buu yidhi kuwa maanta go'ay dhaawacyadii iyo dhakhtarkii daaweynaya oo ay ku weerareen magaalada muqdisho degmada cabdicasiis war nimanka in la cirib gooyaa la rabaye jenaraalku sidii dawlad kale yidhi waa ka aarsanaynaa war nimanka malaayiin soomaaliya ku maqan hadday sii joogaanna in kaloo badan bay dilayaan marka in la cidhib unbaa soomaali aar u noqonaya jaranaal biixi alluundi ood waaye maqaad mees ogood anug aargudush waa kaseynaa masdhahi war caddalow jenaraal biixi xabadkaama fahmin yaa kuu sheegay jenaraal biixi xamarweyne waa yaqaane war kalemaanay war ma haysiine ciidankii eletariya lagu soo tababaray barxad ku taalla deegaanka califool ee shabeellada dhexe ka tirsan ayaa waxaa kula hadlay taliyaha milatariga jenaraal odawaa iyo jenaraal maxamed maxamuud garabey waxayna u sheegeen cadowgooda iyo gacalkooda inay kala gartaan shacabka soomaaliyeed iyo ayaguna ay hal cadow leeyihiin macawisleey iyo ayaguna ay hal cadow leeyihiin ciidanka kale iyo ayaguna ay hal cadow leeyihiin waayahee astaanay ku kala gartaan ma u sheegeen wargacal iyo cadow isuma ekee waxa kaloy dhaheen waa inaad dadkiinna u turtaan oodnaan ku xadgudbin shacabkii shabaabku shan iyo tobanka sana cadibka ku hayeyna waa inaad naxariis u muujidaan ilaa iyagaa difaacaysiine marka markii aan dhegaystay saraakiishu sida ay ula hadleen ciidanka waxaa iiga muuqatay gacan fudaydka joojiya inuu yahay warkoodu alaa kulli haal askarigii oo soomaali oo damiirle weliba lakufaday inoo umadiisna nuglaado odowyayn in adkaada war nimanka fiigsanaanta iska dhaafa dadku waa dadkiinniyo miyaa la yidhi war askartu inay dhiifoon yihiin oo digtoon yihiin waa la rabaa aniin weliba arafaday ahad baysan aragdan odowkiin ma'ee eh. in badan oo siin ooyasiya jirta war afcaashii afaweerki ma aqoonin isxaane ubadkaannu u geyni iyo maxay bareen askarteen waar wallaweyn ay ciidan garan maysaane raggaasi meeshay galaan way gadan tahay miyaa abbawtan oo kale warwaaqlow yaa laga iibiyey warwar ma mahaysaane somalilan wufuuddii beesha caalamka oo dhan baa tagtay war teendhadaha laysugu tago miyay dhaheen shamuure angiibiyeena oo somalilan teendha ma leedahay waar cusubsoon islahaay ceeb unbay iga raacday warwarka ha iga dhex gelinine wufuud midowga yurub ka socotaa waxay la kulmeen wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin cagtayna dhulka ugu dhufteen waxayna dheheen taageerada beesha caalamka haddaad u baahan tihiin waa inaad joojisaan dagaalka laascaanood doorashada madaxtooyadana la qabtaa wafdi maraykanka socdaana waxay la kulmeen madaxweyne muuse biixi asagana waxaa la sheegay inay sidoo kale ula hadleen golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna safiirka soomaaliya abukarbaalle wuxuu ka sheegay inay baaris u baahan tahay wixii ka dhacay laascaano waxaanan aaminsannahay inay ka dhaceen dembiyo dagaal war dagaalka dhanay meesha ka dhacay soo dembi ma ahayn adoo somalilan gooni ma u goosninoo maxaa laga rabaane qoor iyo xeraday cabdalla macsuum baad warwaaqlow cabdalla xataa ma aqoonsiyaad ka rabtaan war xamar hadday aqoonsato hargeysa somalilanna sidaasaa lagu aqoonsaday ow hargeysa caasimada labaad ee soomaaliya waanu aqoonsanna horta afkaaga ma ka yeedhay inay caasimad tahay waar suuqii waaheyne magaalada hargeysa si casriga baa loo dhisayaa mar dhowna idinkaa yaabi doona wallaweynay aryaxaan kula yaabayna ma suuqi bakaaruu ka duwan yahay waartay mar dhow waa imaan doontaan war hadda waaqlow dadkii o dhan waa casuuntay madax abdalla keliya ku ekaaday warwar ma haysaana kalamaanay agaasimaha rugta ganacsiga ee kis xildhibaan cabdi abshir dhoore wuxuu yidhi argagixisada dawladdu ka digtay in lala macaamilo waa tee maxaan ku garan karna karnaa maxaa dadka lagu kala yaqaan sawiradooda iyo magacyadooda iyo xarumahooda maa soo bandhigto war argagixisadii baadha ka qaadi jirtay miyuusan dadka ka oqoon war cabdi abshir dhoorre waxaa kaluu yidhi qofna soo wacayo taleefon ka hadlaaya miyaan annagu naqaan waayaha lacagta muxuu ku siiyey naftirkiis qafaskaseenisas baasasku siihaa now gow jaw war mawaalidanaa timi warwarka iga dhex gelinina wuxuu kaloo yidhi agaasimuhu argagixiso horta yaa la yidhaa maba naqaane mm, mm maanta wartaasu waa arrin kale war ninka maanta soomaaliya jooga yidhi argagixiso ma aqaan aniga waxbaa iga baxay tanini waa yaabe mataasay keeneen wargooyin hadda ka hor ganacsadihii rugta ganacsiga loo doortay ee la yidhi waa shabaab horta xaggee ku dembeeye war arladeenna nin joogoon argagixiso oqoonu indhahow wax ku eega okiyaala xuma war ummaddeenna dhammaan qof kastaaba iskiisa u ugaarsanaya aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how neeftaynagu ceelsheeniyo nacnaynaxligay waadeen neeftaynaaguu ceelsheeniyo waa nacnaynaxligay waadeen war cabdullow ninkii ganacsanaya ma cid kastuu la ganacsadaa qofkii lacagsi tahaa war ayagaa lacag qaada war kalemaanay warmaytine kursigii fa'ad yaasiin beledweyne waa laga soo xambaariyey sabtiyaana lagu dooranayaa muqdisho war fahad iyo faarax miyaa ku tartamaya war cabdinuur iyo axmed xaaji miyaa ku tartamaya usan waxaa la yaabi madaxweyne waa baladoortiye tartankaa ma dhammaahay miya ma dhammaad ma dhammaado wakhtigaad soo dhowaysataay dheeradheeradheera muddaduyi war heestaas abdinuur agaadey war caw waa loo waaw bariistaa ma haysiine wasiir dowlihii wasaaradda gaadiidkii duulista hawada xildhibaan caali nuug waa iscasilay horaa waxaa loo yidhi habadaan koraa hugaantaan hirgelaa hii haata waay war cabdulow sheekada maadan fahmin wasiirka iscasilay wuxuu yidhi badan maadaama shaqaalaha iyo ganacsatada iga timid waxna laga qaban waaye inaan sii joogo ma rabo waar guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka miyuu mar labaad u tartamaya war war ma haysiini wasiirka amniga doctor maxamed cali doodishu dhaawacii ilaahay waa ka soo caafiyey war horta maqasheen ka dhegaleeh goormuu dhaawacmay war gaboosoo bila'aadan baan la hadlayaa warka iga dhex gelini wasiirku maanta wuxuu la kulmay taliska booliiska wuxuuna kula dardaarmay amniga in wax laga qabto war mar dambe yaan laysa soo gaadin miyuu yidhi ninkii ku gaada waa loo gambaha masiri war guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe wuxuu yidhi shilin soomaaliga haddaan la soo daabicin oo soomaaliya lacag u gaaroy leedahay aan la helin adduunyada lama socon karno qarannimona ma sheegan karno marka wasaaradda maaliyaddu waa inay hawshaa isu taagtaa buu yidhi runtiisa waaye halbakeeradid gadaheesid dooladaan laguu sheegaa war wasiirkii hore maaliyadda bayliti uusata ka horna erajari lacagdi daawacda dhiibni mardhowni eega kunteenarka jirto siinsheenaanna inta ka damboyti urmadaya war mahaysada wasiir bayle wuxuu hore u yidhi adaa moogow hurdee soomaaliya sameeya waa mashruuc war kalemaanay war ma haysaane midow wiil la gubay baa gobolka florida la yidhaahdee ka tirsan maraykanka wuxuu ku dilay baa la yidhi gabadh kadibna weriye tabinayoo iyo wixii dhacay ka hadlaya oo tiifiga layf ugu jira ayuu gadaashiisa ka yimid ninkii gabadha dilay markaasuu asna toogtay now warkaama shabaab baa soo tababaray war inuu asagu shabaab tababaray souma dhici karto khaatilunkii khaatil laa waaye war ayaga dhanna war mustafa sheekh cilmi baa tababaray sababtoo ah wuxuu hore u yidhi ninkii wax ogaada dila markii la ogaado dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan fariimahaas xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday